رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa ana ilaa cala aldaalimiin wa usallii wa usalimu calaa nabiyina muxamed wacalaa aabihi wa asxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin kitaabu salaam salaamtii ayuu u yahay oo waxaanu gelaynaa kitaab lagu magacaabo salaam bufnaani iyo walamri bishaa'ihi salaanta fadliga ay leedahay ayuu baab u yahay iyo farid laysfaro in salaanta la faafiyo waa in meedha aan la irin laakiinka oo dhan la wada bayo oo ilaahay subxaana watacaala tacaala dartii dad salaamo qaal allahu tacala ya ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaah rumeeyayow laa tadkhuluu hageeyina buyuutan guryo oo hayra buyuutikum guryihiina aan ahayn guryo aan guryihiina ahayn dabow hagelina xataa tasta'nisuu ilaa aad ka wehesho halkii jooga wa tusallimuu calaa ahliha ehebkeeda aada markaa ka ikhsi'daan dalabtaan xataa tasta'nisuu ilaa aada istidbaan weydisaan ma soo galnaa ilaa aad dhahdaan albaabka ilaa aad garaacdaan oo salliimuu calaa ahlihaa ehladooda aad salaamtaan sidaa horaysaa la yiraahdaa balse haddii dadka aadan u jeedin isti'daankaa la hormariyaa hadka la arkahayo ee salaamtaa lagu bilqaa lagala fagal fasallimuu calaa anfusikum lafiifyaalkiina salaama taxiyatan salaam oo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ahaatay mubaarakatan tayibatan baraka iyo tiib labadaba ku dheehan salaam mubaarakaysan oo barakaysan oo tiib ah salaama wa qaala tacaala waxuyiitum haddii laydin salaamo bitaxiyatin salaam laydinku salaamo faxayu salaada idinkan oo dadka qaadad axsana minha tuu laydinku salaamay xaggeeda tuka fiican ku salaama ow rudduuhaa ama u tii u celiya assalaamu cali buu ku yiri wa calaykum axsana minha assalaamu calaykum buu ku yiri wa calaykuna waad ugu ekeyn kartaa assalaamu calaykum waraxmat ullah ayuu ku yidhi wacalaykum assalaam waraxmat ullah waad ugu joojin kartaa awruduulaa biaxsana minha wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh biaxsana minha uduuha waqaala tacaala ilaaha sareeye wuxuu yidhi hal ataaka maku timid rasuulkii allaw xadiifayfi martidii sheekadooda ibraahiima ibraahim usoo martibay xadiid ma kuu yimid martidii almukramiina la karaameeyey way mukramiinta ahaa ee sharfanaa ee karaamada iyo maamuus ka maa shay dhex martay martidii iyo nebi ibraahim ma kuu timid id waqti dakay u soo galeen martidii calayhi ibraahim dushiisa oo faqaaluu ay dhaheen salaaman sallamnaak waa ku saabtiyeen qaala wuxuu yidhi salaamun waan idinka qaaday qowman qoom baad tihiin laa munkaruna aan la garanayn qom la inkiro ayaa tihiin oon la aqoonin malaalama jadii wiran ay u soo galeen faqaaluu sal assalaamu ay yidhaahdeen qaaluu wa calaykum assalaam buyi qowmun mugtarun baa tihiin laakiin ladan garan maayo malaa'ig suurad bani aadamu yidhi qoomalood halaagiyay u socdeen ibraahim isla markii waa tusay oo dhanka kushinka iyo jikada ayuu aaday dib la duri hilibkiisoo la subay xamiid ah oo samiin ah dibi cayilan oo buuran oo sii haddana la shiilay wax ka macaan badan ma jiro hortuu usoo dhigay aaqa ilaa ahlihi fa jaa biciidin samiin dibi cayilan buu inay buuran ayuu u keenay oo bax haddana hilibku markuu saa yahay dhigaan uwar oo inta ah, ama dibigu uu yaryahay cijri mar allaale markuusa caata ahayn uuga buuran yahay haddana aan maraq laga dhigin oo la wardiyo oo oo kale laga wax ka macan badan ma laha kaasuu keenay martida sa loo ikaraameeya martida saasa amuusala waxbaa loo keenaa wixii loo keeno inay cunto tala galay maalintay intuu marti kuu timaado raashid arkeen ay cuni waayeen balaayay u socdaan taada la socotaa waynari ibraahim falamaa aydiiqahum laa tasilu ilayhim nakirahum wasa minhum khiifa nebi ibraahim mar al markii martidii cuntood u dhigay gacadna ay soo haatiyeen wuu inkiray wuu cabsaday cabsi ayaa ka nebi ibraahim wuu baqay calayhi asalaam ha cabsan bay dheh waxaan loo raashinkeen maxaa qofka martidaa marka uu yimaado gaaski waa loola soo cararaa wala tijaariyaa ah, sidaa darteed baa wax qalbaa martida in la ikraamo walaaltayaal martitid baa qofka muslimka ah ilaahay rumayntiisa iyo maalinta waxay ku xiran tahay ikraamadiisa martida u ikraamo ibraahim muusan bin hiib diminaati masahil xilbari malinkaad cuntaan mase eega laakiin islan durba waa u keenay mar allaala markay martana timaado waxay habartu dhacdaa aaway boosada iisoo qababa heblaaye lacag ka bixiya faanta u doon may mayay ku leeyihiin looma baqana ayagoon ogeyn loosan badhig n ogin baa sharaabka loo keenaa haddii u saxiixdaad ablahayda ma aha faraaqa ila ahlihi faja'a rijlin samiin biijlin xamiid qurayb kamid ayuu markaa oy martaduna adaabbaa looga baahayno maalix daahisaa u fiirinayaan qofka intuu banaanka ka baxay waaye markuu qofkii guur ahaa banaanka aado naa magu jeedaa taa xaggaasu ka qalloocan yahay magu jeedaa laa markuu qala gura shib baa la leeyahay mu'min baa leeyahay markuu baxo soo maaha siban munaafaq bay dhahaan xaaladaana aan iska joojino oo ilaahay aan ka baqna subxaana wa tacaala idhaluu calayhi faqaaluu salaama qaala salaamun qowmun munkaruun waan cabdullaahi bni camr ibni alcaas radia allahuma ana rajula ninbaa sa'ala rasuul weydiiyey ayu lislaami islaamka kee u khayr badan qaala tucim wara' salaama calaa man carafta waman lam tacaamka uuhuso tudcim inaad quudiso misaanka acaama raashinka salaama salaamtan aad ku dulciso oo aad salaanta amanafta qofka aad taqaax garanayso iyo qofkaadamkeed labadaba wajiga maanta laysku salaamaa saa darteed suulku yihi qofkaad taqaanid nastanaan qofkaadan aqnasanaan saa darteed baa aqsaminka calaamaadkii waxaa ka mid noqon doona inay salaamtu noqoto aqoon iyo garasho ofo qoomeed taagan soo maro assalaamu calaykum uu yiraahdo wa calaykum intaysanfiirfiirinaya adnawaa qolada darbisalaamka qoblada darbisalaami jirtay xaaladaasaana maraynaa in yaroo rabbi naxariistay maaha qofkaad taqaana salaam qofkaadan aqoonina salaam saas markaa rasuulku leeya muttafaqun wacan abi hurayra can nabiy qaala lamaa khallaha tacaala aada markuu ii qalday bax aadamow oo fa salaam calaa ulaa'ika kuwa afarin bay ahaa ayaa min almalaa'ikati malaa'igta ka mid ah juluusun oo fadhida famic dhagaysal yuunaka waxay kugu jawaabaan kugu salaamaan fa inahaa taxiyatuka waa salaamtaada iyo wa taxiyatu duriyatuka ilmahagasa isku salaami doonaan faqaala aadam wa u tegoo wuxuu yidhi assalaamu calaykum faqaaluu waxay dhn asalaam calayka waraxmat ullaahi asdaaduuhu waraxmat ullah ay marka ugu siyaadiyeen muttafaqun calayhi wacan abi wacan camaarat azib radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi amarnaa rasuula allah rasuulkii alla mraysahu calayhi wasati sabci in toddoba waxyaabo iyo kan jiran oo lasoo booqdo janaasooyinka oo laban wa tashmiiti alcaaqisi ka hebisla wa cadli madluumi madluumka oo gacan la siiyo wiifshaai saami antoo la faafiyo iyo waa baraari ka dhaarto loo baarinimo falo muttafaqun calayh muttafaqun calayhi hada lafdu ixda riwaayaati lbuqaari riwaayadaha buqaari mid ka mid ah lafdiyaarkeeda rasuulka sala allahu calayh wasalam toba waxyaabood ayuuna cad todobada la amre mid ah qofka xanuunsan in la soo booqo ama guriga loogu tago ama isbitaalka janaasooyinka meydka in la raaco ta saddexaadkan caaq iska hindhisa in loo duceeyo waa hadduu rabbi mahdiyo wuu hindhisay alxamdulilah buu yidhi yarxamukallah allah dheh waabuu hindhisay alxamdulilah yarxamuka allah dheh mar allaale marka yarxamukallah la layidhaahdana adii kuslakum buu soo la ogolyahay waa la yidhi mar afraad hadduu hindhiso wax socodhe ee sandooro qabaah allah buu caafiya yidhaahdaa caafankalla sidaa darteed ayaa wuxuu tilmaamayaa ee qalabka kale ee la tilmaamaya waxaa la leeyahay inuu qofku qofka xidhisaa u farxad geliya u duceeya wa nasra daciif daciifka inuu la gacan siiyo iyo wa cawnu madluum madluumka la dulmiyo loo qaalmeeyo wa ibsalaamu xadiidka sow wa ibraari si loola jeed iska dhaanta in loo daarimi ma falo wallaahi bilaahi waad iracaysaa bay ku jiraysaa hadaad raaci weyso saddex beri inay soontayda qofku markuu dhaarto waa loo daarimi ma falaa hadaa korkii kunaysaa gaaragud mutafaqun calayh hada ilaahay geli maysaan xataa tu'minuu ilaa aad rumi walaa tu'minuu mana rumaysaan xataa taxaabuu ilaad isjeclaataan laa adulluku miyaanan idintusaynin calayhin shay idaa facaltumuuhu haddaad fashaan taxaababtum aada isku jeclaanaysaan ma idin tusiyaa bacdamaa aan janno la gelayn ilaa in alla la rumeeyo maahay allaba aamariyeed ilaa in laisjeclaada maahayn ma idin tusiyaa shay haddaad samaysaan aada isku jeclaanaysaan habay dhaheen saxaabadii afshu salaama baynakum dhexdiina salaamta ku baahiya isista salaama bacdamaa anaan janna gelaynin ilaa inaan ilaah rumayno maahan rumaynaynin ilaa inaan isjeclaano maaha aan isjeclaanaynin ilaa inaan isisa salaamo maahane salaamna marka qofka markaad u timaado assalaamu calaykum deh markaad ka tegaysa assalaamu calaykum deh adiga qof isla socda haddii baawur idin kala dhex galo ama geed idin kala dhex galo ayaa qofka dhinacaa kasoo bax qofna dhinacaa ka soo bax kulantaan assalaamu calaykum isdhaha assalaamu calaykum wax badan ma aha wax culus qaadan mayso xasanaadkii wanaagga laga helayana ma sahlana rawa muslim baa xadiidka wariyey wacan abi yuusuf cabdulahi bn salaa samictukaan maqlay buu yihi yaquul yaa ayuha nnaasu dalow afshu salaama salaanta baahiyo faafiya wa atcimu acaam tacaamkii masaakiinta iyo quubiya wasilluu xiriiriya alarxaama qaraabada xiriiriya wasalluu tukada wasuniyaan xidhiga ay dadku hurdayaan intaadan samaysaan tadkhulu ljannata bisalaam nabadgeda jannadaad faabtaa ayuha annaas fi salaama salaamta faafi wa accimu acaama tacaamkana quudi wa sillu larxaama abadana hay abeeriya wa salluu tukada riwaayadaha qaarkood bileyl habeenkii tukada waannaasu niyaam marka ay dadayaan markay urda ku dhex alla la munaajooda ilaahay la sheekaysta ahadla ilaa xaajaydan weydiista tadkhuluna jannadaad gelaysaan bisalaam baad ku gelaysaane can tufayl bin ubay bni kacab anahu kaana tufayl bni kacab anahu igtii cabdullaahi bni cumar buu yimaajin ninka tufayl la yidhaahdo tufayl bin ubay eh, bin ubay bni kacab ana ya'tii cabdullaahi bn cumar fayaqduu macahu wuxuu ula jahnaadi jiray oo wada jiraa ila suuq suuq se marka la tukadoo cabaar la joogo intuu u yimaaday suuqa isku raaci jireen qaale wuxuu yidhi fa idaa qada ila suuq markaan suuqa aadno lam yamura cabdullaahi ma soo marayo calaa saqaatin saqaat nin iibiya saqaadka waxaa loola jeedaa dharka hudhaydaa lagu magacaabo dharka hudhaydaa dadka gala macnaa saqaadka waxyaabaha liitaa radiyal mataac alaabta bedelka iyo alaabta sakarka iyo alaabaha noocaas ah si qaabkeen liitaa ayaa jira allaala mar uu soo maro qof u dhiiinaya walaa saaxibu baycati bayca dadku iibiyana ma soo maraayo walaa miskiini maskiin ma soo maraayo walaa axadun ma soo maraayo ilaa sallama calay u salaamaya qaala qofan wuxuu yidhi fajidtu ji'tu cabdulcumar baan yooman maalin u imid faattabacanii wuxuu iga qabsaday inaan u raaco ila suuqi suuqa faqultu qultu waxaan ku idhi maa tasnac bisuuq oo suuqda maxaad ka qabanaysaa wa taqifu cala albayt walaa tascal cala walaa tasfiha waxba ma qabatidid wa anta adigu laada ma taagaysid calabeec beec waxaad aw iib walaa ma weydiisanaysid cala silaca silaci dabeecad walaa tasuumu biha mana gorgorinaysid xataa mana gorgorinaya xataa wuu iska soo agmaraya dadkuu salaamaya walaa tajlis jaalisa suuq madhiisid ijlis binaa haahuna halkaana fadhiisi suuqan leh nataxadad aan iska sheeg faqaala ibnu cumar wuxuu ii dhahay yaa abaa batnin calool wa kaana daa batnin xuxaanin calool wey saadad buu calool wey ama min ajli salaam u kala haynaa oo aan u baxaynaa waa salaad darteed waxaan anigu suuqa aado waa inaan dadka soo salaamo min aj fa nusallimu cala kii aan la kor ayaan taqaanaa salaamaynaa rawaahu maalik ba xadiidka fii mawqic kuwarisnaati saxiix xadiidka wuxuu tilmaamaa asagana salaabtu shaqay ka dhigan jireen saan suuqa ugu kalahayna dadka dukaamada qabaa iyo dadxabada caqliga ay leeyihiin suuqay u kala hayaan isla walaalayaa kun salaam waa labaatan waraxmat assalaamu calaykum waraxmatullah waa toban kale wa waa toban toban qof markaad asalaamu calaykum waraxmatullah markaad ka soo qaadato meeqa xasanad baa meel kuu taala meeqa xasanaad ayaa kuu taala asalaamu calaykum oo toban ah waraxmatullaahi oo toban ah wa barakaatuhu oo toban ah boqol qofood haddaad maanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad isugu darto akoonkuu kuu boorsani ana waxaan u naqaanaa kii wax meel lagu xigto diran iyo diinaar iyo doolar wax meel la dhigto diran iyo diinaar iyo dahab iyo doolar maba u malaynaba xasanaad in la kaydsado maba u malaynaba khayr in meel la dhigto maba u malaynaba caqliga meesha ku jira fiiri sida wax loo kala loogu tartamay aakhiro idin sida ila subxaana wa agtiisa xasanaad loogu shaqaysanayo yidhi yaa samaynaa annaga naga mid ah yaa fikir lahaa arrintan qayb subaxkuu u yimaada ibnu cumar inyaalgelays assalaamu calaykum kii axbootiga gala assalaamu calaykum intuu oo dhan xasanaad buu soo sabay tufaal ibnu ibnu yaabay wuxuu raabodhaa meeshaas sane meel ma istaagaysid wax ma gadanaysid wax ma gorgorinaysid wax sahada dhihi maysid war salaam baan u baxaynaa buuri qof allaale qofkii allaale qofkii aan u taqno war salaamaynaa xasanaad baa markaa noo gorahaya rawaahu maalik ba xadiiska awqiiqi ibnu maalik biisnaadin saxiix asagoo qaba baabu kayfiyata salaam kayfiya anta waa kayfiya habkeena salaantu u baxdaa yaa bilaabaya maxaase la dhahaa maalaamayo qofka wanaagsan samuufiq wallaahu subxaana wa tacaala calam